alxamdu lilah rab اlcaalamiin w sala allahu ala muxamedi wala ali muxamed w slama tasliima kaiira waxaynu joognay qaybtii ku saabsanayd fanu lbadiic badiicu waa muxasinaat sidaynu soo sheegnay marka waxay u qaybsan muxasinaat lafdiya iyo muxasinaat macnawiya waxaynu soo maray qeybta ku saabsan muxasinaat macnawiya ayaynu soo marray muxasinaat lafdiya qaybta labaad ee badiica ka mida ah waxaa la yidhaahdaa muxasinaat lafdiya waa qurxino odhaahda loo nisbeeyey yadana waxaa ka yimaada anwaac mutacadida ah ayaa ka yimaada kow tashaabuh alatraaf qaybta koowaad ee uu sheegay waxay tahay ee muxasinaat lafdiya ka mid ah tashaabuh alatraaf dacalladu inay shabahaan dacalladu inay isu ekaadaan hadalkii hore ama jumladii hore aakhirkeeda iyo jumlada dambe ama jumlada labaad iyo jumlada labaad awalkeeda ayaa isshabbahaya o isu ekaanaya waxay ka cabbiraan culamada qaarkood attacaanuq ismucaanaqayn kaannahu labada jumlo ay ismucaanaqaynayaan waxaa kaloo laga cabbiraa iqtibaasu awaa'ili allawaaxiqi min awaakhiri asawaabiq waxaa laga soo dhimbiil qaadanayaa jumalka dambe ee soo haleelaya awaa'ishooda ayaa waxaa laga soo dhambiil qaadanayaa jumalkii hore awaakhirkooda tashaabuh alatraafna waa la yidhahda huwa jaclu aakhiri jumlatin waa in laga yeelo jumlada aakhirkeed ama kelmadda ugu dambaysa jumlad laga yeelo sadra taaliiha jumlada kale ee ku xigta ee raacaysa awalkeeda laga yeelo aw aakhiri beytin sadra maa yaliihi ama in laga yeelo beyt waxa ugu dambeeya sadra maa yaliihi beytka kale ku sii xigaa awalkiisa laga yeelo markaa nasriga iyo nadmiga mid walba inay ku dhacdo ayuu ku tilmaamaya jumalkaas tashaabuh alatraaf uu ku dhacayaa ama attacaanuq waxaa la yidhahdaa uu ku dhacayaa waxay noqon karaan nasri hadal aan gabay ahayn waxay kaloo noqon karaan hadal gabay ah ka qowlihi tacaala fiiha misbaax almisbaaxu fii zujaaja alzujaajatu kaannaha kowkabun durriy waxaa ku sugan saddex jumlo oo mid walba uu ku sugan yahay tashaabuh alatraaf saddex goor bay ku soo noqotay hadalkan fiiha misbaax jumlada hore waxaa ugu dambeeya misbaax ayaa ugu dambeeya jumladii kalena misbaaxay ka bilaabantaa almisbaaxu fii zujaaja jumlada labaad waxay ku dhammaataa zujaaja jumladii saddexaad waxay ka bilaabantaa sujaajada azujaajatu kaannaha kawkabun durrey marka waa salaasu jumal oo mid walba aakhirka ta hore ta kale ka dambaysa awalkeedu uu la mid noqonayo uu la mid noqonayo almisbaax waxay la mid tahay misbaax ta hore munakar ha ahaato ha nakiraysnaato nakir ha ahaato ta dambana macrifo ha ahaato laakiin sida kale waa isugu mid ilaa asha ku sugan almisbaaxi azujaaja waa alcahdiye ah oo sheegista lasoo sheegay hore loo soo sheegay misbaax iyo zujaaja ayaa keensatay in isla misbaaxii ama isla sujaajadii maadaama looga jeedo asha cahdiyadaa saasaa loo geliyey caadigaasina waa cahdi dikri marka waxaa la odhanaya waa tashaabuh alatraaf baa la odhanaya ama waxaa la odhanaya waa tacaanuqa ayaa la odhanaya marka sida tamsiilka mashaayikhdaba ka muuqata muxasinkan la yidhaahdo tashaabuh alatraaf qur'aanka gudihiisa waa ku dhici karaa hadal kaleoo nasri ah oo qur'aan aan ahayna waa ku dhici karaa gabayada gudahoodana waa ku dhici karaa wa ka qowli shaacir idaa nasla alxajaaju ardan mariidatan tatabaca aqsaa daa'iha fashafaaha shafaaha min addaa'i alcudaali aladii biha ghulaamun ida haza alqanaata saqaaha waxaa hadalka iska leh gabadh markaa shaacirad ah oo la odhan jiray leyla alakhyaliya markaa gabadhaasi waxay ahay shaacira marka xajaaj ayay markaa gabay ku sheegaysay waxay tihi idaa nasala alxajaaju hadduu xajaaj ku soo dego ardan dhul dhulkaasoo mariidatan buka bimacnaa cilla ay ku sugan tahay tatabbaca aqsaa daa'iha wuxuu raacraacaa oo dabagalaa xanuunkeeda halka ugu fog oo fa shafaaha waa bogsiiyaa shafaaha wuxuu ka bogsiiyaa min addaa'i alcudaali cudurkii khatarta ahaa ayuu ka bogsiiyaa alladii bihaa kaasoo ku sugan gulaamun wiil ayaa bogsiiya wiilkaasoo idaa haza alqanaata hadduu ruxo waranka saqaaha waraabinaya saqaaha farawaaha bishirbin sijaaluhu dimaa'u rijaalin yaxlubuuna saraaha mawdicu shaahid wuxuu u jeedaa beydka hore waxay ku dhammaysay fashafaaha shafaaha marka fa'du cadaf baa loo keenaye oo waxaa loo keenay fa'da tatabbaca aqsaa daa'iha fa shafaaha waxay doonaysaa inay ka tartiibiso tatabbuca inuu shifaa ka dhalanayo beydkii labaadna shafaaha baa laga bilaabay oo mar labaad baa shafaaha la sheego beydka kale ay ugu horraysaa beydka labaadna saqaaha buu ku dhammaaday beydkii saddexaadna saqaaha ayay ka bilowday haddana marka idan waxaa la odhanayaa waa tashaabuh alatraaf baa la odhanaya dhul buka ayuu markaa bogsiiyaa markay leedahayna waxay uga jeeddaa yacni dadka ku kacsan boqortooyada khuruujka ama ku samaynaya ama ku baxaya ama wax la mida ayuu wax ka qabanayaa saasay uga jeeddaa marka waxay ka soo qaaday khuruujka ay la imanayaanee xukuumaddii ay ku baxayaan inay ka dhigan tahay xanuun oo kale ka dhigan tahay awoodda ay urursanayaan iyo markaa waxaweye bixitaanka ay ku baxayaan maadaama xanuun ay ka dhigan tahay isaguna maadaamuu markaa fiinfiridhe ka dhigaayo oo wuxuu qabto iyo wuxuu laayo wax cararo ay noqonayaan oo uu ku soo celinayo marka taxta alamri inay noqdaan waxay taasina ka dhigan tahay kashifa sidaas ayay marka uga cabirtay fa shafaa calaa kulli xaal nooca waxaa la yidhaahdaa tashaabuh alatraaf nooca labaad ee muxasinaat lafdiya ka mida ah waxaa la yidhaahdaa aljinaas jinaas waa maxay huwa tashaabuhu lafdayni fi nutqi waa in labada eray is xagga orodka la odhanaayo iyo dhawaaqa ay iska shabbahaan la filmacnaa xagga macnaha ayna iskaga mid ka ahayn macnuhu waa kala duwan yahay laakiin lafdigii waa isku mid wa yakuunu taamman wagayra taammin jinaaskaasi wuxuu noqdaa mid taam oo dhammaystiran iyo mid aan taam ahayn mid walba waa noqdaa mar wuxuu noqdaa jinaas taam oo dhammaystiran marna wuxuu noqdaa jinaas naaqis ayuu noqdaa fataamu jinaaska taamka ahi matafaqad xuruufuhu waa kay iswaafaqda xuruuftiisu fi lhay'ati qaabka ayay iska waafaqdaa bimacnaa xarakaadka iyo sakanaadka iska waafaqaysa hay-ada waxaa loo jeedaa shaqalladay iska waafaqaysa shaqal waa carabi oonoo shakli bay ahayd marka kaafkii baa waxaa laga dhigay qaaf soo af soomaaliga lama odhan jirin marka la sheegaayo shaqal iyo shibane xuruuftana waxaa la odhan jiray shibane eray bixinta xarakaadkana waxaa la odhan jiray shaqal fataamu ay faljinaasu taamu jinaaska taamka ahe dhammayska tirani matafaqat waa ka iswaafaqdo xuruufuhu xuruuftiisu fi lhay-ati hii'a iyo hay-a ah, labadaba waa la yidhaahdaa in ha'da la hoos dhigo iyo in la kor dhigo hay-ada ama hii'adana waxaa la yidhahdaa qaabka ayaa la yidhahdaa shakliga marka waxaa laga tilmaamayaa hay-at alxarfi waa xarakadiisa ama sukuunkiisa wey hay-ada shakhsiguna waa sifada uu ku sugan yahay iyo qaabka uu ku sugan yahay marka hadda maadaama xuruf looga jeedo sakanaadka iyo xarakaadkay ku dhacaysa waa nawc iyo nooca inay iska waafaqdo nooca waxaa laga tilmaamayaa xarafyada laftooda oo xaraf waliba waa nooc sagaal iyo labaatanka xaraf waxay noqonayaan sagaal iyo labaatan nooc inay yihiin ba'du waa nooc ta'du waa nooc hamsadu waa nooc wahaa kada waalcadadi tirada xuruufta waa inay iska waafaqdo kelmaddu imise xaraf bay tahay sida saddex xaraf inay tahay iyo saddex xaraf inay tahay afar xaraf inay tahay afar xaraf inay tahay cadad cadadulxuruuf waa inay iska waafaqdaan inay kala badnayn waatartiib siday u kala horreeyaan xuruuftu yadana waa inay iska waafaqdaa afartaa hadday isku mid ay ka tahay oo labada kelmadood ay tirada xuruufta iska la-eg yihiin oo tiradooda xuruuftu ay isla eg tahay sida afar xaraf iyo afar xaraf inay yihiin ama saddex xaraf iyo saddex xaraf inay yihiin masalan nooca ay iska waafaqdo oo xuruuftii aynay kala bedelnayn ee isku mid ay yihiin xarakaadka xuruuftu leeyihiin sakanaadkana ay iska waafaqdo oo inta reebani ay reeban tahay inta kor dhigani ay kor dhigan tahay inta godani ay godan tahay inta hoos dhigani ay hoos dhigan tahay xarakaadkiina aynay ku kala duwanayn tartiibta siday u kala horreeyaan xuruuftuna aynay ku kala bedellayn afartaa hadday iska wada waafaqdo waxaa la odhanayaa waa jinaas taam ahaa la odhanaya wa huwa mutamaahilun in kaana bayna lafdayni min nawcin waaxidin uu si kala baxayaa jinaaska taamkiiyo mar wuxuu noqdaa mid mutamaasil ah oo jinaas taam ah oo mutamaasila ah la odhanaya waa goorma in kaana bayna lafdayni min nawcin waaxidin hadduu laba lafdi dhexdood ku sugan yahay labadaa lafdi oo nooc keliya ka tirsan naxw lam nalqa ghayraka insaanan yulaadu bihi falaa barixta licayni dahri insaana waxaa ka mid a ah sida hadalkii uu yidhi shaacirkii la odhan jiray macari lam nalqa lamaanu kulmin buu yihi hayraka adiga cidaan ahayn insaanan shaksi lamaanu kulmin yacnii aadami ama insaan shaksi lamaanu kulmin shaksigaasoo yulaadu bihi loo irkado oo marka dhibaata ay jirto xaggiisa loo cararo falaa barixta licayni dahri insaana falaa barixtaha ka zuulin buu yidhi wuxuu uga jeedaa duco insaanan inaad tahay insaan aad u tahay licayni dahri wakhtiga ishiisa inaad inankii isha uga dhigan tahay ha ka suulin ee bimacnaa weligaa waxaad noqotaa oo ku sugnaataa dahriga ama wakhtiga ishiisa mid inankii isha uga dhigan arayga insaan xuruuftii waa isku mid cadadulxuruuf waa isla eg tahay nawculxuruuf waa isku mid mid waliba hamsu ka bilaabmaa waa hamzo iyo nuun iyo alif iyo nuun marka mid walba nooca xuruuftee ku sugani waa waa nooca xuruuftee ka kale ku sugan cadadkii xuruuftuna waa isla egtahay xarakaadkii waa isku mid iyo sakanaadkii inta reeban iyo inta xarakaysan iyo xarako waliba noocay tahay inta hoos dhigan kan ayaa ka kalena hoos dhigan inta kor dhigan baa kor dhigan inta reeban baa reeban tartiibta xuruuftana waa isku mid waana maadda waaxida idan waxaa la odhanaya waa jinaas taam ah oo weliba mutamaasil ah mu'allifiintu waxay sheegayaan raximahum ullah muxasinaadka lafdigaa inuu ka mid yahay nooc lahaa jinaas jinaas waa maxay waa iswaafiqitaan wax iswaafaqaan jinaasku waa tawaafuq oo bimacnaa mid walba ka kale jinsigiisii ayuu waafaqayaa marka la eego macnaha luqawiga ah waata ay ka mid tahay hadallada amsaasha noqday inay culammadu yidhaahdaan man jaalasa jaanas ka cid la fadhiistaa waa waafaqaayoo waa la mid noqdaa oo ruuxu hadduu markaa cid wanaagsan la fadhiisto jaanas waa la jinsi noqdaa waa la nooc noqdaa hadduu cid xun la fadhiistana jaanas yagana waxa weeye waa la nooc noqdaa marka jinaasku macnaha luqawiga uu leeyahay waa wifaaqa ah cid la waafaqayo oo lala nooc noqonayo oo sidoodii oo kale la shabbahyo kaasi waa macnaha luqawiga ahe macnaha isqilaaxigee jinaas uu leeyahay waa maxay weliba aan ku sii dare jinaas waa masder waa masder qiyaasi oo jaanasa ay leedahay lifaacala alficaal waalmufaacala jaanasa jinaasan wa mujaanasatan marka jinaas waa masderkii jaanasa waa la nooc noqday waa waafaqay waa shabaho waa u ekaaday istilaaxan maxaa la yidhaahdaa istilaaxaadku waa xaqiiqa curfiya khaasa waa xaqiiqo curfi ahoo khaas ahoo fannigaa loo istilaaxay gudihiisa macnaha loogu istilaaxay ayuu ku yahay xaqiiqa curfiya khaasa marka xaqiiqa curfiya khaasa muxuu ku yahay oo culammada balaaqadu u yaqaaniin waa sidan ay mashaayikhdu kugu tacriifiyeen huwa tashaabuhu lafdayni fi nutqi laba lafdi ama laba kelmadood baa isshabahaya lafdayn way ka caamsantahay weliba laba kelmadood waayo waxay noqon karaan in mid waliba laba kelmadood ka kooban yahay saynu arki doonno eh, fa daarihim maa dumta fii daarihim yacni mid waliba waxay ka kooban tahay aksara min kelima ayay ka kooban tahay oo daarihim iyo daarihim mid waliba laba kelmadood bay ka kooban tahay marka tashaabuhu lkelimatayni haddii la yidhaahdo dee waxay noqonaysaa kelmad iyo kelmad inay isshabbahday laakiin tashaabuhu lafdayni haddii la yidhaahdo waxay ku dhici kartaa in kelmad iyo kelmadi isshabahday iyo in laba kelmadood iyo laba kelmadood ay isshabbaheen iyo in markaa kelmad wax ka mida iyo kelmad xagga kalena kelmad wax ka mid iyo kelmad ay isshabbaheen mid walba waa ku dhici karta saas aawood cibaarada ay mashaayikhdu isticmaaleen waa daqiiqa tashaabuh alkalimatayn may odhane tashaabuhu tashaabuhllafdayni bay yidhahdeen haddii kelmad ay ka badan tahayna lafdaynku waa shamlinaya waayahay tashaabuhu llafdayni fi nutqi xagga odhaahda inay iska shabbahaan laakiin xagga macnaha ayna iska shabbahayn laa fi lmacnaa haddii isla macnihii ay yihiin oo lafdiga iyo macnaha mid walba ay iska shabbahaan taasi way ka baxday baabuljinaas waxaa markaa ay tahay tacriifkeedu inaynay macnaha iska shabihin waa in markaa labadaa lafdi ay kala macno noqdaan laakiin ay isku markaa isku dhihid yihiin waa yahay nudqiga marka leeyahay waa iska shabbahayaan waxaa dhici karta qaarkood inay kala go'an yihiin laakiin dhowaynta la isku dhoweeye isku xigaan ay u ekaanayaan kalkelimati alwaaxida lana moodi karo kelmad keliya inay yihiin xaqiiqaduna ayna ahayn marka laba lafdi inay isshabbahaan xagga nudqiga iska shabbahaan oo isku mid ay ka noqdaan ha noqoto ishabbihitaanka ama isku mid noqoshadaasi kullan aw bacdan dhammaantood inay isku wada mid noqdaan waa kii taamka aha ama julligood badankooda inay isku mid noqdaan waa noocii naaqiska ahaa marka tacriifka waxaa soo gelaya jinaaskii taamka ahaa iyo kii naaqiskaha labadu waa soo gelaya oo lafdaynku markay ishabbahayaan waxaa soo gelaya kullan aw bacdan in kullu lxuruuf ay iska shabbahaan iyo in julla alxuruuf julla julligu wuxuu noqonayaa badanka badanka xuruufta inay iska shabbahaan waxaa baxayaa haddii aqala alxuruuf ay iska shabbahaan baabu jinaas waa ka baxday bimacnaa xuruufta badankoodii waa ku kala duwan yihiin laakiin hal xaraf bay iskaga mid ka yihiin ama laba xaraf labadaasi ma noqonayaan haalibkii xuruuftoo julligii ku dhici maayaan kulligiina ku dhici maayaan idan baabuljinaas waa ka baxda laabudda waa in xuruuftoo dhan ay isku mid ka noqdaan ama badankooda xuruufta waa inay isku mid ka noqdaan macnahana waa inay ku kala duwanaadaan marka jinaaskii waa la qaybiyo qaybu u qaybsamay qaybuhu u qaybsamay waxa weeye taam iyo naaqis ama taam iyo khayru taam ka taamka ahi waa inuu afar wax isku mid ka yahay caddadka xuruftu waa inay isla egta nooca xuruftu waa inay isku mid tahay xarakaadka iyo reebitaanka xuruufaha la xarakaynaya ama la reebayaa waa inay isku mid noqdaan tartiibta xuruufta siday u kala horreeyaan iyo siday u kala dambeeyaan waa inay isku mid ka noqdaan intaaba markay isku mid ka noqdaanba waxaa la odhanayaa waa jinaas taam ah jinaaskii taamka ahaa haddaba mid wal oo ka mida afartan laynoo sheegay haddii la waayo jinaaskii waa ka baaqanayaa taamnimadii waa ka baaqanaya masalan shakal alxuruuf buu ku kala duwanaaday jinaaskii wuxuu noqonayaa naaqis buu noqonaya jinaasnimo ka bixi maayo laakiin yasiiru naaqisan oo wuxuu ka baxayaa min ataami nawca alxuruuf ayuu mid ku kala duwanaaday masalan oo aqala alxuruuf ah wuxuu ka baxayaa taamnimadii oo naaqisku u baxayaa jinaas naaqis cadadka xuruufta waa saasi leeg tartiibta waa saasi leeg haddii tartiibtii xuruuftu ay isweydaarato xuruuftu waa xuruuftii laakiin way kala bedellaato way isweydaaratay hal xaraf baa isweydaartay ama wax ka badan markaana wuxuu noqonayaa naaqis buu noqonayaa taamnimadii buu ka baxay haddaba nooc itaamka waa la sii qaybinayaayo marna nooc keliyu ka mid noqdaa marna laba nooc ayuu ka yimaadaa isagoo nooc keliya ka yimi oo kelmad keliya ka ahaaday waxaa ka mid ah insaan iyo insaan insaan mar waxaa loo isticmaalaa shakhsiga aadamiga ah insaan baa la yidhahdaa insaan waxa kaloo loo isticmaalaa insaanulcayn cayn waxaa lugatulcarab lagu yidhahdaa isha inta madow waa inta hadda aynu idhaahno inanka aynu idhaahno intaa inanka aynu idhaahno ee isha ka midka ah ayay carabtu waxay yidhahdaan cayn marka shaacirku wuxuu isticmaalay lafdiga insaan laba goor buu isticmaalay midba macnu uga jeedaa lam nalqa hayraka insaanan yulaadu bihi liyaadka waxaa loo isticmaalaa xagga marka waxaa weeye wanaagga waxa la jecel yahay ruuxa loogu irkado ayaa waxaa la yidhaahdaa liyaadka loo isticmaalaa man aluudu bihi fima u'amiluhu waman acuudu bihi fii maa uxaadiruhu marka ciyaadna waxaa loo isticmaalaa wixii dhibaato ah cidda cid xaggiisa loogu cararo oo la doono inay ka magangeliyaan ciyaad baa la yidhahdaa waxa wanaagsanee la jecel yahay cidda xaggiisa loogu irkado loogu cararana liyaad baa la yidhahdaa lam nalqa hayraka insaanan yacnii lam nalqa lamaanu kulmin hayraka xaalu mughaayiran laka u ahaaday sifo waxay ka ahayd insaan oo waa laga soo hormariyo nakiro sifadeeda haddii la hormariyo qaacidadu waxay tahay inay noqoto xaalun minha ay min annakira oo sababtan hayra la idaafeeye macrifo loo idaafeeyey macrifo miyaa la xaaleeyaa maxaa kaga jawaabaysaan ya waa garta khayrada waxay yidhaahdaan culammadu waa mutawaqila fi tankiir nakirnimaday ku tahay mid ku xeel dheeraato oo ku talax tagtay saas aawadeed culammada qaarkood waxaa mashhuur agtooda ka ah agsarka culammada marnaba ma macrifowdu inkastoo bacdi culammada carabiyada ka mida ah ay yidhaahdeen idaa waqacat bayna diddayni tacarafat laba shayoo isku lida ah hadday dhex dhacdo oo maxsuur ah way macrifooda laakiin agsarku waxay qabaan inaanay marnaba macrifo noqon marka lam nalqa insaanan mughaayiran lakaba asalku ahaa markaa sifay ka ahayd waa laga soo hormariyey lam nalqa lamaanu kulmin hayraka xaal mughaayiran laka uu adiga kaa duwan yahay insaanka soo socdaa insaanan lamaanu kulmin insaankaasoo yulaadu bihi la cuskadoo xaggiisa loo irkado waxaa la jecel yahay ee la doonaayo ee la rajaynaayo loogu irkado falaa barixta waqaanad ka suulin licayni dahri insaana inaad u noqoto isha dahriga ama isha wakhtiga insaan aad u noqoto bimacnaa waxa weeye qiimo badnaanta iyo wanaaggaa ku baaqi noqo ayuu ugu ducaynayay waayahay waxaa la mid a ah hadalka kale shaacirku uu yidhi cabbaasu cabbaasun ida xtadama alwaqaa waalfadlu fadlun warabiicu rabiicu cabbaasu cabbaasun malaa tankiirka nadmiga daraaddeed baa loo riday wa ilaa asalku wuxuu ahaa in layahay cabbaasun cabbaasun wuxuu idhi cabbaas ninka la yidhaahdaa cabbaasun waa nin weji ururin badan mid waa calam waa magac midna waa sifo wa kasiiru lcubuus waa nin joof adag oo yani waxa weeye weji ururin badan ida ixtadama alwaqa markuu dagaalku u darnaado waalfadlu fadlun fadli ninka la yidhahdana waa fadli ya kaannahu caynulfadli uu yahay midna masdarnimaa loo jeedaa waa fadlunta dambe midna waxaa loo jeedaa calam waalrabiicu ninka rabiic la yidhahda rabiicun waa gu gu weeye gu marka waxay ka dhignay tanna waxa weeye duu fadlin waa mid fadli u saaxiiba waxaa laakiin ka ablaqsanayahe masderkaa lagu magacaabay kaannahu fadligii oo duuduuban suuro jasadiya haddii fadliga loo yeeli lahaa inuu isagaba yahay waa fadligii oo malaasan warabiicu rabiicun wuxuu noqonayaa tanna tashbiih baliiq wixii la odhan jiray ayuu noqonaya waayo rabiic gugu ahaa rabiica horena waa calam marka wuxuu tilmaamayaa ninka rabiici la yidhaahdaana waa gu marka cayntii guga inuu noqdaa ma dhici karto waa laba shay oo mutaqaayiriin oo kala duwan oo midna waxa weeye waa calamu shaksin midna waxa weeye waa mawsim zamani ah oo la yaqaan mana suuragal ahaa insaankii inuu mawsim zamaniya noqdaa wax dhici kara maaha daruuradu maxay keensanaysa daruuratu tasxiixi alkalaam waxay keensanaysaa in la yidhaahdo waa ka rabiici marka waaba nooca la yidhaahdo tashbiih baliiq adaatu tashbiihi iyo wajhu shabahi baa la xadfay waayahay waa mustawfan kaasi waa hadduu nooc keliya yahay mutamaasil baa la yidhahdaa intuu jinaas taama yahay ayuu haddana mutamaasil yahay wa mustawfan in kaana min nawcayn mustawfan baa la yidhaahdaa hadduu laba nooco kala duwan ka tirsan yahay oo bimacnaa mid waliba laba nooc laba lafdi ayuu ka kooban yahay nooc keliya maaha kaana waxaa la mustawfan naxwu sida hadalkii shaacirku uu yidhi fadaarihim maa dumta fii daarihim wa ardihim maa dumta fii ardihim wuxuu yidhi idaa ramaaka dahru fii macsharin qad ajmaca annaasu calaa bugdihim hadduu wakhtigu kugu tuuro fii macsharin jamac dhexdood jamacaasoo qad ajmaca annaasu calaa bugdihim dadku ay ku kulmeen oo isku waafaqeen nacaybkooda yaa baa markaa dhexdooda lagaa yeelay nisbada dahriga u nisbaynayo dee sax maaha haatan hadduu qadarka iyo wax odhan lahaa baa roonayd ee sidan inuu yidhaahdaa shacradu waa isticmaalaan laakiin waa khalad wuxuu idhi fadaarihim maa dumta fii daarihim fadaarihim mudaaraat la samee oo waxaad samaysaa dhaqan wanaagsan kula dhaqan waa min almudaaraa maa dumta fii daarihim intaad ku sugan tahay ay muddata dawaamika fii daarihim muddadaad dhulkooda ku sugan tahay yacni daartooda iyo beledkooda intaad ku sugan tahay waxaad kula dhaqantaa mudaaraat mucaamalo wanaagsan kula dhaqan wa ardihim raalli geli maa dumta fii ardihim intaad markaa dhex daa'imto dhulkooda gudihiisa arladooda intaad ku sugan tahayna raaligeliy marka laba maaddo kala duwan weeyo fii daarihim waxay noqonaysaa waa beledkoodii baa loo jeedaa fa daarihim daarihimta hore waxaa loo jeedaa min almudaara'a wa amar wa amrun bilmudaaraati weeye dhaqan wanaagsan inuu kula dhaqmo oo uu mujaamaleeyo oo mucaamalo wanaagsan kula dhaqmo oo weliba adduunyadiisa wax ka mida uga tanaasulo ayaa mudaaraadku noqonaya marka isku maaddo ma aha midna wuxuu u dhacayaa macno amar midna wuxuu u dhacayaa macno yacni ku saabsan beled waxaa la mida waa ardihim maa dumta fii ardihim iyadu waa amar waa ardihim raalli geli maa dumta fii ardihim ay fii beladihim marka ardi iyo ardi isku maaddo maaha midna waa ficil midna waa isim marka laba noocoo kala duwan ayuu ka tirsan yahay tan hore waxaa weeye ficilkii amar waxaa la raaciyey mafcuulkiisii tan labaadna oo taa hore waa fadaarihim tan labaadna daarihimta dambana waxaa la raaciyey daar oo bimacnaa beled ah mudaaf ilayhi baa lagu daraa talabaadna waa la mid wa mutashaabihun in kaana bayna lafdayni axaduhumaa murakabun walaakharu mufradun wuxuu kaloo noqdaa mutashaabih hadduu laba lafdi dhexdood ku sugan yahay jinaaskaas labada lafdi oo axaduhumaa murakabun midkood murakab yahay walaakharu mufradun ka kalena mufrad yahay watafaqaa fi lkhati xagga dhigaalkana ay iska waafaqeen naxw sida hadalkii shaacirku uu yidhi abulfatxi albusti idaa malikun lam yakun daahiba fadachu fadowlatuhu daahiba wuxuu yidhi abulfatxi albusti idaa malikun waa mutaqaarib wuxuu yidhi idaa malikun haddii boqor lam yakun daahiba aanu ahayn mid hibo u saaxiiboo aan waxba bixinaynin deeq mid u saaxiiba haddaanu ahayn ou gacan adeg yahay oo bakhayl yahay oo aanu waxba bixinayn fadachu boqorkaa ka tag fa dowlatuhu daahibah dowladdiisu waa tegaysaa yaa oo dadka dee wax bixiyaa waa la jecel yahay waa lagu soo hiilaa waa lala joogaa laakiin dad fara badan dee haddii ruuxu markaa ninka madaxdii aanu waxba bixinayn waa kaalufayaano waa nacayaan waa ka tegayaan marka hadda shadriga hore wuxuu ku dhammaadaa daahiba waa mutadaayifayn weeye daadii bimacnaa saaxib ahayd ayaa loo idaafeeyey hiba mid deeq u saaxiiba haddaanu ahayn fa dowlatuhu daahiba tanna waa ismu faacil dowladdiisu daahiba yacni waa tegaysaa marka mid wuxuu noqonayaa murakab tarkiib idaafi ah midna wuxuu noqonayaa mufrad ta hore waa tarkiib idaafi ah waa daahiba ah. lafdiga dambena waa mufrad waayo waa ismu faacil noocana waxaa la yidhaahdaa jinaas taam ah oo weliba mutashaabih ka sii ah wa mafruuqun in lam yatafiqaa wuxuu weliba ku yihi watafaqaa fi lkhati xagga khadkana ay iska waafaqaan waxaa kalo la odhanayaa haddaynay inta kale iskaga mid ka yihiin laakiin khadka ayna iska waafiqin mafruuq baa la odhanaya sida qowlkii shaacirku yidhi waa abulfatxi albusti weeyaani kullukum qad akhada aljaama walaa jaama lana ma aladii dara mudiira aljaami low jaama lana muxasinaadka aad buu isticmaali jiray abulfatxi albusti ashcaaro badan oo noocaas ah ayaana laga soo naqliya wuxuu uhi kullukum dhammaantii qad akhada aljaama waa qaatay weelka walaa jaama lanaa annaga wax weele nooma sugnaan oo nalama siin ma aladii dara mudiira aljaami muxuu yahay ka dhibay ka weelkan warwareejinaya low jaamalanaa hadduu annagana markaa wanaag nagula dhaqmo dee annagana na siiyo oo weelkii sharaabka ku soo shubay ayuu markaa dadkii qaar siiyey qaarna ma siin markaa deedna wuxuu leeyahy dhammaantiin waa wada qaadatay laakiin annaga waxba maanu qaadan ya marka markuu yidhi waxa weeye walaa jaama lana jaam ayuu iska nafinayaa waa inaa lishurbi waa weel cabbitaanka loo isticmaalo waana kala duwan taho jaamku wuxuu noqonayaa manfi lanaana wuxuu noqonayaa sugnaanshaha uu sugan yaha laga nafinaya walaa jaama jaam ma ahaan lanaa mid annaga noo sugan marka waxay kala tahay jaama iyo lanaa bay kala tahay isku kelmad maaha ta dambe waa jaamalanaa oo jaamala ayuunbaa la geliyey naa la geshay marka wuxuu noqonayaa ficil iyo mafcuul jaamalanaa marka labadan hore waa kala go'an yihiin jaama iyo lanaa khadkii iskamay waafiqin khadka maxay isaga waafiqi waayeen dee miimkii lalama xidhiidhin laamka waayo isku kelmad ma aha waa kala duwanyin kelmaddii hore jaamay ku egtahay tan dambe laakiin laamku wuxuu ka mid yahay isla kelmadda oo waa jaamala marka dhigaalkii isma waafiqine waa iskhilaafay mar hadduu dhigaalkii iskhilaafay walow murakab iyo mufradba ha ahaadaan ee mutashaabih la odhan maayo mafruuq baa la odhanayaa intubana waxay ka mid yihiin jinaas taam waayo xuruuftu waa isla eg tahay shakligii xuruuftu waa iswaafaqsan tahay cadad alxuruuf waa iswaafaqsan tahay tartiibtii waa iswaafaqsan tahay idan muxuu ku rumoobayaa wuxuu ku rumoobayaa taam idan taamkii wuxuu u qaybiyey mutamasil iyo mustawfan iyo mutashaabih iyo mafruuq intuba taamkay ka mid yihiin wagayru taammi jinaaska aan taamka ahayni makhtalafa fii waaxidin min alarbacati almutaqadima waa kii ku kala duwanaaday fii waaxidin min alarbaca mid ka mida afartaa kii ku kala duwanaaday almutaqadimati ee hormartay ayaa waxaa la yidhahdaa jinaas ghayru taam ama jinaas naaqis ayaa la yidhahdaa wa huwa muxarafun in ikhtalafa lafdaahu fii hay'ati alxuruufi faqad waxaa la yidhaahdaa jinaaska aan taamka ahayn naaqiska ah muxaraf baa la yidhaahdaa mid la taxriifiyey in ikhtalafa hadduu iskhilaafo lafdaahu labadiisa eray wuxuu isku khilaafay fii hay-ati alxuruuf xarakaadka iyo sukuunku isku khilaafa qaabka xarafka bimacnaa hay-adiisa waxaa loo jeedaa xarakaadka iyo sakanaadku ku kala duwan yahay inta xarakaysan xarakaduu xarakaysan yahay nooc ay tahay ma kasra ma fatxa ma damma sukuunka ka reebani ma reeban yahay mise ma reebana weliba xarakaadka marka la sheegaayo nooca xarakadu tahay waa lafteeda waa inu iska waafaqaa marka taamka laga hadlayo oo sidii caruudka loo eegi maayo caruudka waxaa laga eegaa aslul xaraka ma iska waafaqsan yihin oo kana mutaxarik ma yahay kanna mutaxarik ma yahay bisarfi nadar xarakadu ma kordhig baa ma hoosdhig baa ma gadaal baa marka xarakaadko dhan isku nooc baa laga dhigaa marka asalahaan laga hadlayo cuyubo yar oo lagu kala duwaa waa jirtaa laakiin taasi asalkii wasniga ikhlaal ku samayn mayso bimacnaa asalkii wasniga ma duminayso inuu reeban yahay iyo inuu xarakaysan yahay unbaa laga eegaa ma mutaxarik baa bisarfi nadar nooca xarakadu ay tahay kaasi waa cilmu alcaruud laakiin hadda marka balaaqo laga hadlaayo waa inuu iska waafaqaa xarakadii lafteeda waa inuu iska waafaqaa fatxa iyo fatxo kasro iyo kasro damo iyo damo waa marka taamka laga hadlayo shardi waxaa ah hay-atulxarfi hay-aduu iska waafaqaya marka leeyahay waa in uu iska waafaqsay intaaba marka hay-adii hadduu ku kala duwanaado xarakaadkii iyo sakanaadkii uu ku kala duwanaado oo meel xarakaysnayd ay reebanto ama meel reebnayd ay xarakowdo ama meel kor dhignayd ay godato ama hoos dhiganto ama cagsigaba waxaa la odhanayaa inta kale hadduu iska waafaqo muxaraf naxwu qowlihi jubbat lburdi junnat lbardi waa sida hadalkii uu yidhi jubbat lburdi marada jubbaddeedu junnat lbardi waa gaashaankii qabowga markaa jubbah iyo junna iyo burdi iyo bardi hadda weliba muxarafka wuxuu uga sii jeedaa burdi iyo bardi ayuu uga sii jeedaa hay-atulxuruuf haddii ku kala duwan yihiin waa xarakaadka iyo sukuunka weeyaan waa sida burdi iyo bardi waxay noqonayaan jinaas naaqis ah maxaa naaqis loo yidhi cadadkii xuruufta waa isleegta waa burdi iyo bardi noocii xuruuftuna waa isku mid tartiibtii xuruuftu waa isku mid siday u kala horreeyeen u dhignaayeen xagga tartiibtu u dhigan yihin bes maxay ku kala duwanaadeen hay hay'at alxuruuf xarakaadkii ku kala duwanaadeen alxarakaat wasakanaat hadday ku kala duwanaadaanna waxaa la yidhaahdaa muxaraf baa la yidhaahdaa waxaa la mid a ah hadalka ay yidhaahdeen markay nebiga sala allahu alayh wasalam ka hadlayeen fii xaqihi mucjiza wa fii xaqika macjaza masalan ashyaada qaarkood baa nebiga sala allahu alayh wasalam isaga kamaal u ah waxaa ka mida umminimada inuu ummi yaha aan waxna qorin waxna sadar ka akhriyin waxaa ka mida gabayga marka mid baa waxaa lagu yidhi fii xaqihi mucjiza inuu nebigu ummi ahaadaa ama inaanu nebigu gabay aqoonin oo aanu gabiyin labada mid walba waa ku rumoobaysaaye isaga mucjizay u tahay wamaa kunta tatlu min qablihi min kitaabin walaa takhuduhu biyamiinik idan lartaaba almubtiluun hadday jiri lahayd inaad hore wax u qori jirtay markaaba waxaa shakin lahaa dadka baatilka u saaxiibka marka nebiga mucjizay u tahay inaanu waxba qorin fii xaqihi mucjiza wa fii xaqika macjaza adiga nisbadaadana waxay ku tahay yacni cajsi iyo taagdarro marka mucjiza iyo macjaza maxay ku kala duwan yihiin hay-at alxuruuf inta kale waa iska mid idan muxuu noqonayaa muxaraf buu noqonaya waayahay wa mutarafun waxaa kaloo la yidhahdaa mutaraf ayaa la yidhaahdaa in ikhtalafa fii cadadi alxuruufi faqat hadday isku khilaafaan tirada xuruufta oo keli ah inta kale waa iskaga mid wa kaanat iziyaadatu awalan ziyaadaduna awalka hore tarafka hore ay dhacdo mutaraf maxaa loo yidhi fi tarafi alawal bay ziyaadadu dhacday labada lafdi sida kale waa isugu mid xagga shakliga kuma kala duwanaa hay'at alxuruuf xagga nooca kuma kala duwana xagga tartiibta kuma kala duwana laakiin waxay ku kala duwan yihiin fii cadadi alxuruuf oo midna masalan waa afar xaraf midna waa saddex xaraf mid baa xaraf dheeraada leh xarafkaa dheeraadkii ma awalka dhac mise aakhirka dhac hadduu aakhirka dhaco magac kalu leeyaho mudayal baa la yidhaha waa ka ku xiga hadduu tarafka hore dhaco awalka dhaco mutaraf baa la yidhahdaa wa kaanat iziyaadatu awalan ay fil awali ziyaadaduna ay ahaato mid ku sugan halka ugu horrayso naxw in kaana firaaqunaa maca asubxi badaa laa asfara bacda daaka subxun abadaa wuxuu idhi in kaana firaaqunaa hadduu yahay firaaqeennu maca subxi badaa subaxa la jidhkiisa mid daahiray oo muuqday laa asfara bacda daaka subxun abadaa laa asfara yaanu markaa daahirinoo muuqan oo iftiimin bacda daaka intaa dabadeed subxun abada subaxba dib yaynay u muuqan bimacanaa wuxuu tilmaamayaa subaxa la jirkeeda hadday kala tegeennu markaa uu xasilo oo dhaco subax dambaba yaan la arkin yacani ma kala tegayno u jeedaan markaa badaa iyo abadaa waxay iska waafaqsan tahay waxay iska waafaqsan tahay nooca xuruuftu waa iswaafaqsan tahay shakliga xuruuftuna waa iswaafaqsan tahay tartiibtu waa iswaafaqsan tahay waxay ku kala duwan tahay cadad alxuruuf mid baa xaraf dheeraada leh xarafkaa dheeraadkina awalku dhaco waa abadaa ka kalena waa badaa idan waxaa la odhanayaa mutaraf mu'alifiintu waxay yidhahdeen raximahum ullah wa mudayalun mudayal baa la yidhaahdaa in kaanat iziyaadatu aakhiran ziyaadadu hadday tahay mid ku sugan aakhiran ay fil aakhiri aakhirka hadday ku sugan tahay naxwu yamudduuna min aydin cawaasin cawaasimin tasuulu biasyaafin qawaadin qawaadibi waa sida qowlkii abu tamaam uu yidhi yamudduuna min aydin cawaasin waa baxru tawiil yamudduuna waa fidinayaan ay sawaacida waxay fidinayaan dhudhummo min aydin gacmo xaggood bay ka fidinayaan gacmahaasoo cawaasin garaacaya cawaasin waa jamcu caasiya caasiyana waxaa la yidhaahdaa waa yacni daariba bilcasa yacni gacan ul wax ku garaacaysa ayaa waxaa la yidhaahdaa yadun caasiya marka waxay fidinayaan dhudhummo min aydin cawaasin waxay ka fidinayaan ama dhudhummadaasi ka ahaadeen min aydin cawaasin gacmo ula wax ku garaacaya in hadda ul waxa lagu garaacayaa aynay ahaynna siyaaqaa laga garanaya oo loo jeedo hadda in seef wax lagu garaacayo wa tasuulu biasyaafin buu ka odhan doonaa marka maadaamay sidaas tahay ha isticmaalo cawaasin oo ulay wax ku garaacayaane muraadkiisu waxay tahay waa qaar wax ku garaacaya seefo wax ku garaacayo u jeeda oo cawaasimin yacni wax xafidayo wax ilaalinaya yacni saaxiibbaday ilaalinayaan casama bimacnaa xafida casamahu bimacnaa xafidahu waa ilaaliyey cawaasimin iska daruuratu shicir daraaddeed ayuu markaa hadda munsarif uga dhigay asalkeedu waxay ahayd mafaacil maa laa yansarif bay ahayd wuxuu yidhi walidiraarin aw tanaasubin surif dulmanci waalmasruufu qad laa yansarif kii maa laa yansarifka ahaa waxaa laga dhigaa munsarif ama daruuratu shicir baa looga dhigaa ama tanaasub baa looga dhigaa daruuratu shicr iyadoo looga dhigay tanoo kalea ka mid a ah. tanaasub iyadoo looga dhigay waxaa loo jeedaa isim kaleoo munsarifaa lagu cadfay salaasila wa aghlaala quraa'u sabcaha qaarkood waxay akhriyeen salaasilan wa aghlaala waa tanaasubkii weeye waayahay oo cawaasimin gacmahaasoo cawaasimin wax xafidayo ilaalinayo waxay ilaalinayaan awliyadiiyo saaxiibbada ayay mahaaligta ka ilaalinayaan ka dhowrayaan tasuulu waxay wax ku hororaysaa ama ku weeraraysaa biasyaafin seefo seefahaasoo qawaadin wax halaagayo wax dilaya jamcu qaadiya qaadiya waa maxay waa mid wax halaagayso yani wax dilays yaa laytaha kaanat alqaadiya biasyaafin seefo ayay wax ku weerarayaan ku horarayaan waa tii sayaalkii saa'ilka ahaa laga keenay asaail saala yasuuru fa huwa saa'il seefahaasoo qawaadin wax halaagaya oo wax dilaya oo qawaadibi wax jarayo jaris badan wax jaraya waa jamcu qaadiba oo waxay noqonaysaa qadabahu bimacnaa qatacahu waa gooyi marka qawaadibi bimacnaa qawaatic wax jaraya waa mid labaad mar labaad buu wuxuu ku keenay siiqadii mafaacila iyadoo munsarifa ah. marka cawaasin iyo cawaasimin inta kale waa iskaga mid waxaa ku sugan ziyaadatu xuruuf ziyaadatu xarfin baa ku sugan xaraf dheeraaday leedahay xarafkaa dheeraadkii ma awal ku dhacay mise aakhirka aakhir ku dhacay idan wuxuu noqonayaa mudayal ayuu noqonaya marka jinaas waa tahay jinaaskaasi wuxuu noqonayaa nooca maxay naaqis walaa taam taam maxaa loogu diiday cadad alxuruuf baan isla ekayn mid wuxuu la dheeraad yahay hal xaraf halkaa xaraf hadduu awalka dhaco waxaa la odhanayaa mutaraf hadduu aakhirka dhacana xarafka ziyaadadii hadduu aakhirka dhacana waxaa la odhanayaa mudayal ayaa la odhanaya waxaa la mida qawaadin iyo qawaadibi xuruuftu ma islaagtahay mise waa kala badan tahay yacni waa kala badanta yacni hal xaraf baa markaa uu mid la dheeraad yahay xarafka uu la dheeraad yahay xagguu dhacay aakhirka idan muxuu noqonayaa mutaraf walaa mudayal mudayal buu noqonaya wa mudaaricun in ikhtalafa fii xarfayni waxaa la odhanayaa mudaaric waa jinaas naaqisa oo mudaarica la odhanaya kii hore wuxuu ahaa jinaas naaqisa oo muxarafuu ahaa waa haddii hay'atulxuruuf ku kala duwan yihi kii ku xigay wuxuu ahaa jinaas naaqis oo mutaraf ah waa haddii cadadka xuruufta ku kala duwan yahin laakiin xarafka ugu horreeya uu dheeraad la kii saddexaad wuxuu ahaa jinaas naaqis oo mudayal ah waa haddii cadadulxuruuf ay dheeraad kale leeyihiin laakiin siyaadadu aakhirka ay dhacday waa mudayal wa mudaaricun kanna waa jinaas naaqis waana mudaaric in ikhtalafaa hadday ku kala duwanaadaan fii xarfayni laba xaraf labadaa xaraf oo hayri mutabaaciday ilmakhraj meeshay ka soo baxayaan aynay kala fogeyn makhrajku waa isku dhow yahay laba xaraf bay ku kala duwan yihiin laakiin waa laba xarafoo isku makhraj dhow naxwu yanhawna iyo yanawna yanhawna iyo yanawna waawlcadfigu kuma jiro rufta cadafka ka reeb inta kale laysu eegaya yanhawna iyo yanawna ma isleeg yihiin mise waa kala badan yihiin cadad alxuruuf waa isleegyihin shakliga xuruuftu ma iswaafaqsan yahin mise waa kala duwan yahay shaklulxuruufna waa isku mid isku sibu u xarakaysan yihin tartiibta ma kala duwan yihiin mise waa ka midaysan yihin tartiibta siday xuruufta u kala horayso miyay ku kala duwan yihiinoo xaraf horreeyey miyaa la soo dib mariyey xaraf dambeeyey miyaa la hormariyey tartiibulxuruuf waa iska waafaqsan mise waa kala duwan waa iska waafaqsan yihin waayo nawculxuruuf ma isku mid bay ka yihiin mise waa kala duwan yihiin nawculxuruuf hal xarafoo ka mida ayay kala duwan yihiin halkaa xarafay ku kala duwan yihiin makhrajkoodu miyuu kala fog yahay mise waa isu dhow yahay waa isu dhow idan mar haddii makhrajku isku dhow yahay oo ha iyo hamza labadu waxay ka soo baxayaan xalqiga sooma idan maxay noqonaysaa mudaaric baa la odhanaya mudaaric waa jinaas naaqisa ah oo mudaarica waa yahay naxu wa inahu walaaxiqun buu yidhi haa cafwan walaaxiqun laaxiq baa la yidhaahdaa waa jinaas naaqisa ah oo laaxiqa in tabaacadaa haddii labada xaraf ay ku kala duwan yihiin kala fogaadaan xagga makhrajka naxu wa calaa dalika la shahiid wa innahu lixubbi alkhayri lashadiid lashahiid iyo lashadiid cadad alxuruuf ma isleegyihiin nacam waa isleegyihiin tartiib alxuruuf waa iswaafaqsanyihin hay'at alxuruuf waa iswaafaqsanyihin yacni nawcu alxuruuf maya hal xaraf bay ku kala duwan yihiin laakiin julla alxuruuf isku mid bay ka yihiin julla alxuruuf ila marna waxaa la eegaa kulla alxuruuf marna julla alxuruuf xurufta badankeeda hal xaraf bay ku kala duwan yihiin xarafka ay ku kala duwan yihiin makhrajkiisu miyuu isu dhow yahay mise waa kala fogyahay yahay la shadiid iyo la shahiid waa haa iyo daal maya waa mutawaaciday makhraj makhrajkoodu waa kala fog yahay maadaamay sidaas tahay waxaa la odhanayaa waa jinaas naaqisa oo laaxiqa la odhanaya waxaa la mida waylun likulli humazatin lumaza humazah iyo lumazah maxay noqonayaan mudaaric walaa laaxiq laaxiq yacni laamku meeshuu ka soo baxaayo iyo ha-du meeshay ka soo baxaysaa waa mutabaaciday lmakhraj makhrajku waa kala fogyi midna waa lisaan oo waxa weeye yacni markaa laga soo saarayo yacni waxa weeye xanak ilaclaa halka waxa weeye ilkaha foolasha hoostooda dhalxanaga ah lumaza waayahay midna waxa weye laga soo saarayaa ha'da xalqiga laga soo saaraya idan wuxuu noqonayaa jinaas naaqis oo laaxiq fa ama alyatiima falaa taqhar wa ama asaa'ila falaa tanhar taqhar iyo tanhar maxay noqonayaan laaxiq walaa mudaaric laaxiq waayahay xariiri wuxuu yidhi baynii wa bayna kinnii leylun daamisun wa tariiqun taamis maqaamaadkiisa wuxuu odhanayaa anigiiyo dugsigaygii waxa noo dhaxeeya buui gurigaygii leylun daamis habeen madow wa tariiqun taamis taamis iyo daamis iyo waddo raadkii baabi'inaysa bimacnaa waxa weeye aan aasaari ka muuqanay taamis iyo daaris waxay ku kala duwan yihin hal xaraf xarafka ay ku kala duwan yihiinna wuxuu noqonayaa midu waxa weeye makhrajkiisu isku dhow yahay mise kala fog yahay adtaa iyo addaal waxay noqonaysaa kaasi mudaaric nooca mudaaricuu noqonaya wa jinaasu qalbin in ikhtalafa fii tartiibi alxuruufi faqad jinaasu qalbin baa la yidhaahdaa buuhi jinaas la dabagediyey in ikhtalafaa hadday ku kala duwanaadaan fii tartiibi alxuruufi kala horraynta xuruufta iyo isku xigitaankooda faqad oo keliya ka niilin wa liinin waxay noqonaysaa niil iyo liin xuruuftii cadadkoodii waa isleegii xarakadii waa isku mid nawci alxuruuf waa isku mid oo mid waliba waa laam iyo ya iyo nuun laakiin tartiibu lxuruuf baa kala duwan waxaa ku sugan qalbi qalbi maxay ugu sugan yahay ka hore marka la sheego ka dambe wuxuu ku dhacayaa haddii dib laga soo akhriyo oo hore loo soo akhriyo niilin ka soo bilow laamka dib u soo akhri waxay noqonaysaa liinin marka waa qalbi saaqin iyo qaasin saaqin waa waraabiye qaasinna waa mid adag weeye oo qaswo u saaxiiba saaqin yuriinii qalbuhu qaswatan wa kullu saaqin qalbuhu qaasi baa buu yidhi shaacirkii saaqin ay rubba saaqin fara badanaa mid wax waraabinayo yuriinii uu itusaayo qalbuhu qalbigiisu qaswatan adayg itusaayo inuu qalbi adag yahay wa kullu saaqin qalbuhu qaas yacni wa kullu saaqin mid kastooo wax waraabiya qalbuhu dabagedinta la dabagediyaa qaasi waa qaasi weeye qalbiga hadda loogama jeedo qalbigii cudwiga ahaa ee qalbiga waxaa looga jeedaa qalbulxarfi in xarafkii la dabagediyo oo aakhirka laga soo akhriyo taasaa qalbiga looga jeeda markaa saaqin haddaad dib ka soo akhrido waxay noqonaysaa qaasin waxaa noocaa ka mida shicirkii axnaf ibnu qays oo yidhi xusaamuka fiihi lilaxbaabi fatxun wa rumxuka fiihi lilacdaa'i xatfu wuxuu idhi xusaamuka seeftaadu fiihi lilaxbaabi fatxun waxaa ku sugan furasha ayaa ugu sugan axbaabta iyo dadka markaa la jecel yahay wa rumxuka warankaaguna fiihi lilacdaa'i xatfu cadawiyada waxaa ugu sugan halaag xatfu iyo fatxun waa qalbi weeye haddaad fatxun aakhirka ka soo akhrido oo si maqluuba u akhrido yaa min alyasaar ila alayman xagga bidix aad ka soo bilowdoo xagga midig aad u akhrido waxay noqonaysaa xadfun bay noqonaysaa marka midkood kastaba haddaad xagga kale ka soo akhrido ka kaluu noqonayaa wuxuu noqonayaa maxay jinaasu maada jinaasu qalbin buu noqonaya intaa dhammaanteed waxay noqonayaan jinaaskii naaqiska ahaa hadday tahay muxarafka iyo mutarafka iyo mudayalka iyo mudaarica iyo laaxiqa iyo jinaasu qalbin intuba naaqiskay soo geliya atasdiir waa yahay nooca saddexaad waxaa la yidhaahdaa ee muxasinaat lafdiya ka mida tasdiir baa la yidhaahdaa wa yusamaa radda alcajuzi cala sadri waxaa lagu magacaabaa in shayga aakhirkiisa lagu celiyo awalkiis huwa fi nasri hadalka aan gabayga ahayn gudihiisa an yujcala waa in laga yeelo axadu lafdayni almukararayni labada lafdi ee la soo celcelinayo mid ka mid a aw ilmutajaanisayni ama isku noocaa mid ka mid a aw ilmulxaqayni bihima ama labada la haleeshiinaayo mid ka mid a bian jamacahuma ishtiqaaqun inuu kulmiyo ishtiqaaq aw shabahuhu ama ishtiqaaq wax shabbaha u kulmiyo fii awali alfiqrati hadalka jumlada ah ee isku xidhan qaybta hadalka isku xidhan awalkeeda in laga yeelo wathaani lafdiga labaadna fii aakhirihi aakhirkiisa laga yeelo waa yahay naxwu qowlihi tacaala waa sida hadalkiisa allah uu yidhi wa takhsha annaasa waxaad ka baqaysaa dadka wallaahu axaqu ilaahay baa u xaq leh an takhshaahu inaad ka baqato marka wa takhsha annaasa oo awalka jumlada hore taalla waxay waafaqsan tahay takhshaahuda dambe ee aakhirka hadalka taalla jumlada kale aakhirkeeda taalla marka waxay noqonaysaa tasdiir aakhirka jumladan waxa ku sugan ayaa sadriga jumlada hore laga yeelayaa mid shafkeeda hore ku sugan wa qawlika iyo sidaa hadalkaaga aad tidhaahdo weeye saailu la'iimi ruuxa markaa la'iimka ah ee xun ee liita markaa la'iimku waa khilaafu lkariim ruuxa liita ka wax weydiisanayaa yarjicu waa soo noqonayaa wadamcuhu saa'ilun walxaal damcuhu ilmadiisu saa'ilun ay dareeraysa u soo noqonaya isagoo ooyayuu ka soo noqonaya ruuxa baryaa marka saa'il iyo saa'il midna waa min asu'aal midna waa min asayalaan alawalu ka hore min asu'aali su'aal baa laga soo qaatay waa saa'il la'iim waathaani ka labaadna min asayalaani baa laga soo qaatay saylaani odhan maysid waa sayalaan waa facalaan wixii xarake iyo taqallub sheegaya masdarkiisa qiyaasiga wuxuu noqonayaa facalaan bifatxi alcayn waa sayalaan nasalaan dawaraan dawafaan halayaan saas dowraan ha odhan iyo qalyaan iyo calaykum binnasalaan wanaxu istakfiruu rabbakum inahu kaana ghafaaraa dembidhaaf weydiista rabbakum rabbigiin ayuu nebi nuux yidhi innahu ilaahay kaana wuxuu ahaaday ghafaaraa mid dembidhaaf badan wanaxu qaala inii licamalikum min alqaaliin qaala wuxuu yidhi inii anigu licamalikum liajli camalikum camalkiinna daraaddii la min alqaaliin ay qaalin min alqaaliin qaalin licamalikum min alqaaliin mid cadhaysan baan ahoo camalkiinna u cadhaysan oo nacaya oo min alqaaliina kuwa cadhaysan ka mid ah waxaa bannaan licamalikum qaalin min alqaaliin aad tidhaahdo tidhahdo laamku waa taqwiya oo inuu caamilku camalfalka farac ku yahay daraaddeed baa laamka loogu taageero loogu quweeyey oo loogu xoojiyey ama layaha laamku waa laamu tacliim wa fi nadmi nadmiga gudihiisa an yakuuna axaduhuma fii akhiri ilbeyt waa in labada lafdi midkoodu ku sugan yahay beytka aakhirkiisa waalaakharu ka kalena fii sadri ilmisraaci alawal qaybta hore awalkiisa inuu ku sugan yahay alawal ee horeeya aw bacdahu ama mid ka dambeeya uu ku sugan yahay awalkiis yani misraacu lawal bayaanu ku sugnaane mid ka dambeeya uu ku sugan yahay naxw naxwu qowlihi sariicun ila bni lcammi yaltimu wajhahu walaysa ilaa daaci nada bisariici nin buu u gabyayaa ilmaadeer ay yihiin ninkaasi waxa uu sameeyey inuu nin kale ilmaadeer yihiin u dhirbaaxay markaasuu yidhi sariicun ay huwa sariicun waa mid dheereeya ila bni alcammi yaltimu wajhahu in adeerku ku dheereeya xaalu wejigiisa dhirbaaxayo walaysa ilaa daaci nadaa bisariici waxa deeqda ugu yeedhayeee inuu deeq bixiyo ugu baaqayana nin ku degdega maaha laakiin dhibaabaha in adeerkii waa ku degdegaa marka inuu nafci daran yahay oo weliba markaa tolkiina u dhib badan yahay ayuu tilmaamaya mawdicu shaahid wuxuu u jeedaa sariicun iyo bisariici shadriga hore wuxuu ka bilaabay sariicun shadriga dambee beytkana wuxuu ku khatimay bisariici wa qowlihi tamatac min shamiimi caraari najdin famaa bacda alcashiyati min caraari wuxuu uhi tamatac raaxayso ma baxru waafir ka horena waa baxru tawiil tamatac raaxayso min shamiimi caraari najdin najdi geedkeeda caraar la yidhaahdo udugiisa ku raaxayso caraar waa geed geedkaasina najdi buu ka baxaa najdi waa dhulka sarreeye ayaa la yidhaahdaa oo dhulka waxaa loo qaybiyaa najdi iyo tihaama tihaamana waa dhulka hooseeyo najdina waa dhulka sarreeya famaa bacda alcashiyati min caraari caawa dabadeed ma jiro geed caraar la yidhahdaa ma jiro bimacnaa najdi waa ka tegaynaa meeshan uu caraarku ka baxo waa ka tegaynaa marka dib u heli maynee caawa iskaga sii raaxayso geedkaa udugiis caraar dambe heli mayside ila waa guuraynaa meelaan geedkaa lahayd baynu tegaynaaye iskaga sii raaxayso caawa mawdicu shaahidka wuxuu uga jeedaa caraari oo shadriga hore ku sugan laakiin awalka kagama sugna ila waa kii ku yidhi an yakuuna axaduhuma fii aakhiri lbeyti marka mid walba aakhirka waa kaga sugan tahay caraari iyo bisariici walaakharu lafdiga kalena fii sadri lmisraaci alawal sadriga isagoo ku sugan waa sariicun ila bni lcammi shafka ugu horeeya shatriga hore ayuu ku sugan yihi aw bacdahu ama shatriga hore sadrigiisa meel ka dambaysu ku sugan yahay isla markaa waxaa qaybta hore waa ku jira laakiin sadriga kagama sugnaa meel ka dambe isugu sugaya waa sida caraari najdin sadrigii tamatac baa ku sugan ka ku sii xiga min shamiimi baa ku sugan laakiin intaaba dabadood ayuu ku sugan yahay laakiin kollayba misraaca hore ku jiraa ah, shatriga hore waxaa la odhanayaa waa tasdiir baa la odhanayaa khulaasada hadalka ay mashaayikhdu inoo sheegayaan wuxuu ku saabsan yahay nooc tasdiir la yidhaahdaa jiraa oo isaguna muxasinaat lafdiya waa qurxino odhaahyada un ku saabsan oo hadalkii la qurxinayo oo la dhaldhalaalinayo hadalka qaybtiisii dambaa qaybtii horena loo celinayaa oo waxay iswaafaqayaa xagga ugu dambaysa aakhirkana waa kaga jiraa awalkana waa kaga jiraa ama meel awalka ku xigta wuxuu geli karaa qur-aanka wa takhsha annaasa wallaahu axaqu an takhshaahu taksha iyo takhsha waxay noqonaysaa mid iswaafaqsan aakhirka jumladan dambe kelmadda ku sugan ayaa awalka jumlada horena ku sugan saa'ilun la'iimi yarjicu wa damcuhu saa'ilun marka isku macnay noqon karaan wayse kala duwanaan karaan tasdiir baa mid walba la odhanaya hadda saa'ilka markay yihiin waa kala macni laakiin takhsha iyo takhsha markay ahayd mutacallaqa marka laga eegaayay ku kala duwanaanayeen midna waxa laga baqaayey dee dad midna waxaa laga baqaya allah laakiin baqashadu waa isku mid marka kala duwanaansho waxaa loo ictibaarin karaa un cidday ku tacalluqdo cidda laga baqayo waayahay istakfiruu rabbakum innahu kaana ghafaara maaddadii waa isku maaddo istakfiruu waa ficil amar oo laga keenay gufraan ghafaarna waa isim laga keenay mubaalaqa ahoo yacni ghufraan laga keenay yanii khufraan ay wadaagaan macno iyo xuruuf ay wadaagaan idan waxaa la odhanaya waa tasdiir qaala inii licamalikum min alqaaliin qaala waa yidhi min alqawl iyo qala waa cadhooday fahuwa qaalin waa mid cadhooday maa waddacaka rabbuka wamaa qala marka min alqaaliin ismu faacil baa laga keenay alqaaliin waa qala waa cadhooday marka maaddadii markaad eegto dawa iswaafaqsan tahay kala macno ha ahaatee nadmiga laftiisana waa dhacaysaa nasrigo keliya kuma gaar aha qur'aanna kuma gaar aha waa sidaa sariicun iyo sariici bisariici ba'du waa xarfu jar waa yacni kelmaddii way ka baxsan tahaye oo ma odhanaysid waxay noqonaysaa noocii la odhan jiray ee mutarafkay noqonaysaa odhanaysa waayo bisariic bacdu kama mid ahaa kelmaddan waxaa la ictibaarinaya kelmad kale inay too ziyaada tahay kelmad kale weeye markaa sariic iyo sariic isu eeg waayahay caraari najdin aakhirka waxa ku suganoo caraar ah tan sadriga misraaca hore kuma sugnaa laakiin bacda sadri oo fi lmisraaci ilawali bay ku sugan tahay markaa lafteedana waxay noqonaysaa tasdiir bay noqonaysaa oo ay soo gelaysa halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatub ilayk